subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo isniin ah taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha kooiyo tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka barnaamijka saaka waxaad ku dhegeysan doontaan magaalada muqdisho qaybo ka mid ah inteeda badan waxaa gooyey ama ee ku soo rogmaday daadad xoogan oo ka dhashay roobkii ka dahay magaalada waddooyin badan oo ka mid ah magaalada caasimadda muqdisho ayaa go'ay dadkii reer muqdishona waxay laayihiin qaarkood meel ay iskaga kala gudbaan falaqayn arrintaasi ku saabsan ayaa barnaamijka intiisa badan ku eegi doonaa sidoo kale dekedda magaalada hobyo ee gobolka mudug ayaa hakad gashay iyadoo markii horeba ahayd dekad macmal ah haddana qayladhaan xooggan ayay muujinayaan ee dadka ka shaqeeya dekeddaasi waxayna sheegeen in dekeddii dhanba uu ku soo rogmaday daad xooggan oo ka dhashay roob halkaasi ka dahay qodobadaasi xubintii kalmaan iyo wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo falqaynta wararka lama heshiiyo ninkaa wada wale abi lama heshiiyo लोग Good. heestaasi waxay daahfur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subax walbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho haddaan egno gobolka mudug dekedda macmalka ah ee magaalada hobye ee gobolkaasi waxaa kusoo rogmaday daadad xoogan oo ku dhuftay magaaladaasi iyadoona magaaladaasi saacadihii lasoo dhaafay uu ka daayay roob aada u xoogan guud ahaanba waxaa istaagay isku socodka dekedaasi iyo markaas shaqadii ka socotay iyadoona la sheegay in dekedda guud ahaanba ay biyaha galeen oo ay markaasi istaagtay shaqadii ka socotay mid ka mid ah dadka ee dekeddaasi ka shaqeeya oo la hadlay raadiyo kulmiye ayaa waxa uu sheegay in haatan culays weyn ay dareemayaan isla markaana ay istaagtay dekadii shaqadii ka socotay dekada magaalada hobyo oo markaasi dadka reer galmudug inta badan ay isticmaalayeen ama ay wax kala soo degayeen guud ahaan roobkii ka da-ay magaaladaasi ayaa saameyn ku yeeshay wuxuu u waramay waryaheena axmed dirir cabdillah la yidhaahdaa haye marka dekedana waa ka shaqaynaya hadda dekadiiaan joogaa hobyo roobkaani soddon beri ka badan uu da-ayey marka annaga waxaa naga daran koonfurta oo jubbaland iyo koonfur galbeed iyo webiyada iyo toogale annagu toog ma lihin buurana ma lihin laakiin meel sakiira la yidhaahdo iyo gawaan iyo xoogaa dalcad sareyso oo tog weyn uu ka soo baxo meeshaasaa wadadii ka go'day wadadaa noogu daran annaga markii saddexaad oo la carri tuurayo weeye intii roobku da-ayey haddana haddana saddex dooyoodaa noo degayso midi sigaar tahay oo habya ku xiran marsadeeda meel la maraa lala yahay marka bal waxaan sugaynaa jaanis iyo roobku inuu tana siiyo aan wadadii haddana eh, go'day aan carituurkii ku celino dhowr cagafaan haysanaaye baabuurta cagaf yaa hormaray asbuucii dhaweed waxaa la gudbiyey soddon baabuur oo maaragtay waddada xoogaa inta meeshii gooday cara kaawo loogu shubay ay ka gudbeen markay gudbeenna trump ka lixaad badanaa yimid intii hore waa uu qaaday wadadiiaa naga go-an annaga hadda dhibaato kaloo weyn nooma geysan hal baabuura naga qalimay isaguna dad wax kuma noqon eh, mararka qaar waxa ay nagu maqaalo ahayd in roobabku mararka qaar ay dabayl wataan oo xeebta ku dhufanayay ma jiraan waa ma xilli yar weeye waa wax yaroo kooban weeye marka roobku uu soo dhow yahay ayuu dabayl yar kicinayaa kadibna waa caadi weeye hadduuba dabayl lahaan lahaa roobkaan looma noolaadeenba arwaarada kale war kama hayeen laakiin dhinaca yagan hadda xeebtoo aan joogno dabayl ma lahan roobku waa biyo iska da'ayo shululux leh onkod iyo haylaac xataa ma leh waa biyo iska daaya mana joogsanayo daayaba belu daaya anaa kuheriba xataa kama yara welina waa daaya hadda waa nagu daayaa isagoo qoblah oo aan awood badnayn laakiin xaali roob aad u badanaana jirayo ilaa eh, afartii saac u nagu bilaabay saaka weli sidii u daayaa laakiin hadda waa wa wa waa shuux yar weeye ma awood badna waana daaya cirkuan waa xidhan yahay Eh, tani intii uu bilowday wax khasaare ah oo roobku xeebaha iyo aagee uu geystay maya xoolo yar oo ku dhintay maalin dhexaas oo meelaas miyiga ah oo qabowgi iyo maaragtay xooluhu haddaysan daaqayn waa dhibaato moogta saa u xaraysnaayeen mm-hmm. qaar ka kici waayey meeshii ku dhintay iyo baabuurkaa naga qallimay mooyaane agagaas kayagaan gaalkacyana hadda waa u galo guryihii xaafadaha laga qaxay badan oo daaqaduhu ka soo galayba waa meelaha laga qaxay ka mid taha gaalkacyo muur biyo soo rogta biy muurtaasaa qaaday jidka uu mari jiray marka wadadii baa go marka dekadii ku xaniban alaabtii dhoobanta badeecadii waxay baabuurtii oo rabaan noo taagtaagan roobkiina adadaan wax oogaa jaanis yar bixin oo aanu qaadin ma socon karaan markaas waa la xoogaa ciidaa loogu shubaa wadada meeshii gooday marka shixnada dekeda kasoo degto xagee doonyo badanaaba degaba shan ay marayaan imaaraad ka yimid waxaa la geeyaa laamigaa la geeyaa ilaa iyo meel walbay tagaan beledweyne burceel samareeb cadaado gaalkacyo dhulkaasoo badan ay aadaan iyo dhulalka tuulooyinka ka sokeeya baxad oo meelo badan ay tagaan marka roobkaasay ku faafaan baabuurta waa rarar tahayba waa gudbaan waxa tiradoodii hubiyo lagana isticmaalo hubiyo waa dad yar tahayba sideedaba wax badan ma qaato dekeda iyo hawlaheedii isu socodkeedii wax uu dhibaato ku yahay maahane kaasini wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka ka shaqeeya dekeda magaalada hobyo oo u waramayey waryaheena axmed dirir isla markaana ka warbixinay dhibaatooyinka ee ka taagan dekada magaalada hobyo weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay iyo saacadihiiba u dambeeyey waxaa ka daayay roob aada u xoogan roobkaasi oo saameyn ku yeeshay isku socodka magaalada iyadoona magaalooyinka xaafadaha qaar ee magaalada muqdisho inta badanba ee laga qaxay oo saameynta ka dhalatay roobkaasi uu geystay waddooyinka magaalada ayaa qaarkood burburay waxaana ciriiri noqday kuwii markaasi dadka ay isticmaalayeen oo soo haray oo burburka roobabka ee ka haray degmooyinka dharkiinley iyo wadajir dadka ku dhaqan qaarkood waxa ay galeen godoon kadib markii wadooyinkii ay mari lahaayeen ay fariisteen biyo aada u xoogan maamulka gobolka ayaa qaylaan arintaasi ka muujiyey haddaba dadka waxa ay markaasi maamulku ku dhaliilayaan in wax ka qaban waayey bulcadihii muddo ay mari lahaayeen biyaha ka dhashay roobka iyadoona wadooyinka qaarkood inta badan ay xirmeen cabdiraxmaan marcade ayaan wax ka weydiiyey sida ee eh, xal loogu heli karo biyahan fariistay wadooyinka caasimadda iyo burburka ku yimidba wadooyinka iyo ciriiriga ka taagan magaalada muqdisho arimahaasi ayaan wax ka weydiiyey iyo sida xal loogu gaari karo walaalaada umaadsan tahay halkaas waxaa laga rabaa eh, halka oo magaaladan waxaa laga rabaa hoose eh, xamar iyada laga rabaa in xal qaabka waxaalana waa in bulaacadaheedii la fura ay shaqayso bulaacadaheedii waxaa kaloo dhibaato jirto naqshadan hadda magaalada ay u dhisan tahay waa naqshadii oo toddobaatameyd muxuu ahay dawladii ay dhistay oo oo ayaa ayaa ayaa aya sidii u samaysan tahay waxaa fiican marka magaalada kontonkii sanaba mar in magaalooyinka sidaas oo kale naqshada la bedelo oo la waxeeya marka waxaan jeedaa sideeda waxaa ahaatee in maaragtay magaalada bulacdeeda ay furnaadaan biyaha meel ay maraan ay helaan waraha iyo oo biyaha muxuu ahay la hagaajiyo marka ani waxaan isleeyahay wax badan dawladda hoose inaysan shaqaynin oo shaqadeedii aysan awal waxaan arki jirnay maamulkan maamulkii ka horreeyey wadooyinka mark ay bacaad iyo careef dhistaan in ay cagaf ku xaaqi jireen warahana bibiyaha markwaraha biyaha ay markii buuxsamaan laga qaado wadooyinka biyo mark booyada qaado laga baxiyo waxaas arki jireen laakiin hadda yani hal qof ma arkaysid meel kasta oo aad tagtana saasay biyaha u yeelayen marka ani waxaan isleeyahay maamulka dawlada hoose ee camar wax shaqo hadda ay ay hayaan haba yaraatee ma jiraan sababtoo ah qobabkan xiliga xilliga dayrta oo oo laga digayo muddo dheer oo lasii sheegayay haddii ay u diyaargaroobi waayeen oo ay wax qabashadiisa ay sameyn waayeen waxaa muuqato marka aysan u jeedin inay shaqo qabtaan marka ani waxaan isleeyahay maamulkaas dowladda hoose xamar ha shaqeeyaano oo biyaha dadka soomaaliyeed eh, shacabka ah ee cashuur bixiyayaasha ah in maaratay ay helaan wada ay oo biyaha maaratay eh, dhinac laga dhigo maamulka gobolka wuxuu leeyahay wadooyin badan ayaan dhisay bulcadahiina inta badan eh, waan hagaajiyey sida ay markasta warbaahinta ka sheegaan haddana wadooyinka magaalada markaad marta qaarkood waa ay burbureen kuwii hadda la dhisay ayaa burburay kuwii kasoo horeen biy ayaa biyo ayaaba gooyeyba dadkiina waa aragtay meel ay maraan ayay laayihiin magaalada dhan waa jam marka sidee xal loo gaari karaa magaalada muqdisho ani waxaan isleeyahay maamulka gobolka qeybtiisa dawladda hoose ma shaqeeyaan shaqo kuma leh qeybta dawladda hoose leminadisa shaqo kuma leh nadaafada magaalada ayay shaqo kuleyihiin marka nadaafada magaalada oo noocan aawjeen aan arkayna ah muxuu ahaa waa shaqaynaa xaqla shaqaynaya maaha kasoo bilaaw laamigan hadda dheer aan leeyahay oo muxuu ahay laamiga la yidhaahdo makaal mukaram la yidhaahdo oo oo maaragtay ilaa ex kaasini waxa ahaa cabdiraxmaan marcade oo markaasi aan wax ka weydiinayay dhibaatooyinka ka taagan magaalada muqdisho oo uu sababay roobka ka da-ay magaaladan markaana dadkii shacabka muqdisho ay la-yihiin meel ay maraan maamulka gobolkana uu markaasi eh, la sheegay in uu ku dadaalayo sidii wax uu ugu qaban lahaa dhibaatooyinka ka dhashay daadadka xoogan ee ku ragmuday qaybo ka mid ah magaalada muqdisho weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka qaybihii dambe ee barnaamijka aynu soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi baadilkii la geystaba xaqa maalin uun guda eh gardaraanta socotiya dulmiga meesha sare gaadhay godkii bay qoteen reer galbeed waana gelayaan warbow godadka qase xamaas baa ku jirdheh war walilid daboolaba dulmuma duugi maha daahire waa war waxaa kaloo la yidhi gardarro godkaagii malguugu soo galay waranna waxaa kaloo maqli jiray nin gardaran ma guulaysto waranna waxaan maqli jiray gafuur duubata iyo indhaha god ku xidhataaba gardaroy gardaroy godkaagii wataa lagugu soo galaye war niminka gardaradooda waa eedeena waayadan godadkaa loogu galayey degmada celleer gobolka galguduud ciidamada macawiisleedaa weeraray waxayna gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah dhagarqabayaashii lacagtu aruurin jiya al-shabaab oo la yidhahda cabbaas caraye garoobshe hadda inuu rag badan gooracay gabdho badan uu garoob ka dhigay ayaa meesha ka cad war kalamaanay aniguna waxaan dhihi lahaa ciidamada geyiga daafacow guulna dhaxal siiya gumaysiga ha wad iyo geeri loo dhalaye sidaad shalay u soo gaabiseen kii bulshada gooyey gardaduubna ugu soo xurteen gacalki naafeeye gafuur duubta waa nacamnahe gowrac ugu jiidaalaydadalaba kuwaas gowrac waa istaahirane eh? wax dhanbaa gumaadeen ku gaboodfalaysin waa garsoor ilaahay waxay kaa gudaayaan gashigoodii weye hadda hadda hadda hadda gurigoodii baay alla gurigoodu hab oo weliba ciidamadu gumucololey la guuclaynayaan godinaflay kula goobayaan geedkaad gashaba way goynayaan cabdulla waxaa kaloo layidhi owgeedowga fuur xumay goodmaasheed gale waa la gobaa godkiisgalo war kalemaanay war ma haysaane geedkaana iska soo fadhiisanaysaan waana iska hadlaysaane dalka xaalad degdegaha ah lagu soo rogay taacadaan iyo meershaalloowa wejigii saddexaadaad dagaalka miyaa bilawday walba waxagee loo degdegahayaa wah wallay sheega sanaatana bandoo bilaawday madeeyow adiguna degdeg badan kamid ah, ayaa doorasho kuu sheega war waaba yaabaya makaronafayraskiyaa soo laabtay war weligiin kalemaanay warka waa dhabjisaan sidaad waalan wasiirka warfaafinta oo war xukuumadda ka soo baxay akhriya wuxuu yidhi daadadka iyo fataahadu waxay saameeyeen dad badan hal milyan soddon iyo dhowr qofoodna inta la ogyaha waa ku dhimatay sidaas darteed dalku wuxuu gala xaalad degdega ah si loo samata qaybaha ay saameeyeen daadadkaasi war kalemaanay waad maqashiin oo dalka waxa la gelayay xaalad degdega ah. hase yeeshee anigu waxaan dhihi lahaa mabda'a barakada iyo khayrka ow habaaqan bulshada oo wada heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi u qabnaaye habaaqan waxaa naga mudan bogaadin mas-uuliyiintii ku baaqay dalkeennu inuu baraaro ammaankuna sii ballaadho ka badi dawladdeenniyay ka badi ka badi oo hawsha badi cadowgu haynaga baqee mar kale hawshaada badi abwaan axmed siciidow iska jir dowladayday iska jirna waa kaa maqli jira dayo walaal nagu dayana waa kii yidhi <laughs> war abwaan axmed sa'iid tii hore iskajiriskajirsen lahay yaluga dhiigile galli tan hata kabadi kabadiya leey koley dadkeennoo dagaalkii ku jira qoladii dhiigdoonka yaa duufaan ordaysiiya haddana daadku weeraray wareere dadkeenna allaha badbaadso shabaabkana daad ha qaado war kalemaanay war ma haysaane maxkamadda ciidamada qalabka sita waxay xukuntay eedaysanayaal loo haysta kii shabaabnimo oo laga soo qabtay degmada hodan kana mid ahaa maamulka degmadaas koob iyo toban xubnood ay ahaayeen sagaal ka waa la xukumay laba ka markii dembi lagu waayeyna waa la sii daayey war maalmahan dacwo iyo dood bay idinkaga dhegantahay waxaan idhihi lahaa jacbur gabaya suugaan jajaba hadalla jaanjaana jacayl iyo nacayb wada socdiyo doodo kala jaada iyo sheeko kala jeeda iyo heese jaajaa ah intaasoo iswada jiirsan baad jid u samaysaane kaftankiiyo xaqiiqada jirta aad wada jilaysaane su'aal iyo jawaab wada socdaad jiib ku qarisaane jambal baad dhigaysaan haddana way iska jiidaane jilaco wayaa doonaysaan jeerkan kala maane waa jeel albaabkii waxaad wada jugayseene allay leey jidkiisii ayaad dhab ugu jeeddaane jihadiisii weeyaan halkaad wada jalleecdeene bal joojiya tareenkan qof gale looma joojiye arkalmaanay waxaa la yidhi eh. wixiid kasaysid ninkii kasaayo eh. oo adigina ku kasaynin eh. inaad kasaysid wixiis kasaayo seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo adba ma kasaysid wixiis kasaaye haddiid kasaysid seesku kasaa inaad kasaysid wixiis kasaayo naw war maanta geedkii xaaladiisi ma fadhida iyaa qabsaday war kalamaanay waxaa la yidhi adigoo nin soo raacay oo lagula soo dhuuntay qodbasirana maagmaagan oo yara cabsoonaya arays ururna kula soo tago lagu masaafay duqaystay oo bajaaj abwanguura wado dhinac lagaa saaray oo shiikh cabdulla meelo dhexe idinka soo raacay haddii lagu yiraa meherku waa koob dollar sow lacag jacaylka ka weyntoosu dhihi maysid oo saw aqbali maysid waa la isku haystaaye intaasaan soo koobaya ayaanan sii badin kolley bajaajkii qudbasireedla kagaada eena ma'e biina ma'e eh. asaa marka maa boqol la ganaaxo war gabdhaha waa la kala guursan jira daa'in abidkoode meherkaa raqiis ee maxaa loogu badin waayey war caraysaa baqaylahaan u maleeyey war hadda ka hor sootii la yidhi inanta intaan jeclaadaaba waa reera gabadhoode ayaduna soo doona bay dhihi taqaannaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabey qodbasre ilaahow nasi caadil baa tahay oo hadda bow ma laga aqbalay waar maydin maqal dad baa jira waalanoo hadday wax israba arkaan ku kala weliya xuman walaalaha kala dile jacaylkeenna ka weyn war waxaad ka tagta wediya calaf waxaan inama kala weeciyaano jacaylkeena ka weyn war dhammaantiin waxaad ka tagteen eh. cashaqu wadaad male walalowna kuma halo eh. waan waanna kala tagay war kalemaanay war mahaysiina gabdhaha samankan jooga eh. waxaa la yidhi waxay rabaan nin lacag leh aqoon leh quruxna leh nin aan abidkii guursan xitaa shukaansi aan soo marin nin jekada geli kara howlaha gurigana si fiican u yaqaan nin aan xilliga arooska qaybta laxjeclada shaqaynayn masalada israafkana waxba ka aqoon nin goortii la doonan lagu xanaaqo laakiin isaga farxaan iska ah nin sanadkiiba mar aqalka inuu bedelo ogol nin gabadha hooyadee tuurta ku sidi kara ilaa xajka laakiin aan hooyadii xitaa guriga ku casuumi karin nin aqbali kara in mararka qaarkood been loo sheego laakiin isaga aan beentaba aqoon nin toddobaadkii laba jeer ogol in cashada uu ku keena tegawey bishiina hal mar gabadha hotel casho ka soo sii kara nin reerkiisa qarashaadka u xisaabin laakiin laxjeclo badan markii ay joogto ehelka iyo saaxiibbadiis nin sasabaad iyo ammaan badan oo gabadha marka ay xanaaqdo sasaban kara isaguna aan weligii xanaaqaynin nin aan siyaasad arrimo toleed iyo danguud habeenna ku mashquulin ee haddiyo goor xaaskiisa iyo reerkiisa u heelan nin maalinta wixii suuqa ku soo arko iyo waxay dadku is yidhaahdaan xaaskiisa si buuxda ugu warrama nin hadiyad un maalin waliba soo wada nin la ridi karo sida dheshiikaha oo aan bartilmaameedkii lala beegsado gafaynin nin wixii la siiya iska cuna meeshii loo goglana iska seexda oo aan muran badnayn nin daacada oo xaaskiisa ku yidhaahda hebloy baa facebook iyo kii taleefankaba ilmuhu way barteene noobadal anigana ii sheeg iyo qodobka ugu dambeeyoo ah nin bil weliba xaaskiisa ka abdhayd gareeya mushaarkiisa lacagaha soo gala iyo xisaabaadka akoonka ugu jira war ninkaas la joojiyaano bannaan la jiifiyaano bannaan waa boolgaraamka u sugan waqti lahakashwaa uma ey warkaasoo kale reer muduggu waxay dhahaan waa sixran yahay reer bariguna kaasoo kale waxay yidhaahdaan alla raad qaaday war reer koonfurkaasada weli baraayana afgoelanseedi naw waar kaa go'a lagu tolay arkaasu waa tacban yahay waar maxaan qaaday xasaska layskuma dire usidaaya u qabaa usidaaya maydin maqal war kalemaanay war ma haysaane madaxweyne xasan xasan sheekh ka jeedinaya shir looga hadlaya arrimaha qasa oo u dhexeeya waddamada islaamka ka furmay dalka sacuudiga wuxuu yidhi waxa qase ka socda waa wax bini'aadanimada ka baxsan xeerarka caalamiga ahna waa khilaafsan yihiin wuxuu yidhi ilaa la helo dowlad falastiin ay leedahay nabad gobolka ka dhici mayso wuxuuna yidhi inkastoo aan la daalaadhacayno dhibaatooyinka argagixisada haddana shacabka falastiin dhibaatada iyo xanuunka haysta waan la dareemaynaa waxaana ku baaqayaa xabad joojin deg deg ah in la sameeyo hadda waa taad ogeedeenoo raiisul wasaaruhuna uu hore u yidhi falastiina argagixiso ah aqbali mayno madaxweynihiina waa ku raacay hadda marka mowqifka dowladdeennu waa cadyahay warwarkaasi waa cadyahaye ninka nabadda moolkaa ku riday waa maraykan ah qasab maanta waxaan ognahay maataduu wadhay carabtuna masaakiin yareerada tuuguma ay odhan madaxdeenna mooye ma jiro mowqif la caddeeyey waxaa kaloo la yidhi waa yeel bistiisaa jiroo bixisa haysaae bini'aadan shacbiga uma yaqaan bay dhan falastiin war waxaa kaloo la bini aadan ruuxii dhiboo belo ku foognaada wuxuu boodadeeyaba adduun waa beryoo kale budda iyo mar unsow qabriga lama ballaysiiyo waaryaareen maanta gooja caddaba soo hadal qaadi maysana waa maxay dee war weligiiba xinjir waa quba xoog ninka isbadan war axmedow ninkii xinjir quba waa xaq in lala xisaabtama waa xaq aryaadhahaase magay cabdullana waxa uu yidhi xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen xumaan ma waayo xaasidka iyo xuujiyo xanyaabeen fariimahaasi xubintii ka kasii horreysay waxay gebagabo u hayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheeke in uu farsamaynayey nabadgelyo